الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مصمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين الله سبحانه وتعالى waxaa ilaahay uu kaga warramay aayaddan waxyaabihii dhex maray ee nimankii kufriyey ama kuwii kufaarta ahaa iyo rusushii ilaahay uu u diray labyowgii kufriyey iyo rusushu alla u diray doodan iyo murankan ayaa dhexdooda yimi faqaalat waxay tidhi rusuluhum ummadaha hore odii waxay yidhaahdeen afillaahi ma alle ayuu ku sugan yahay shakun shaki ma shaki baa ilaahay ku sugan subxaanahu watacaala qaalat waxay tidhi rusuluhum rasuulladoodii waxay yidhaahdeen macnaa waa ummadihii tagee rusushu alla u diraye afillaah alle ma waxaa ku sugan shakun ma shaki baa alle ku jira jiritaankiisa iyo awoodiisa aya fii wujuudihi shak waayo fikrada iyo caqliga wanaagsaniba waxay ka marag yihiin ilaahay subxaanahu watacaala jiridiisa maxaanay dadku ku abuuran yihiin amba fikradu ay ku abuuran tahay qiraar ay ilaahay qirsan tahay waana ictiraafi qasab ah amba daruuri ah weeye laakiin mararka qaarkood baa dhici kara in shaki ku yimaado maaragtay fikrada ama iyo qulubta caqliyada qaarkoodba saa darteed baa ilaahay u dabadhigay faadir samaawaat allaha faadir samaawaati saasa ka abuuray ah mashaki ayaa ku sugan waalardi arlada allaha abuuray ma wax shakiya oo ku jira baa jira jiritaankiisa subxaanahu watacaala yadcuukum wuu idin yeedhaa alle yadcuukum rabbi wuu idin yeedhaya liyaqfira lakum si uu idinku dhaafo ayuu idinku yeedhayaa min dunuubikum dembiyadiinna si uu u dhaafo marka nintani waa abtilahayo culimada qaarkood ay yidhaahdeen adilada marka la eegana alislaamu yajubu maa qablah ee islaamku dembigii jiray oo dhanba uu jaray yadcuukum alle wuxuu idin yadcuukum alle ayaa idin yeedha liyakfira lakum si uu idinku dhaafo min dunuubikum dembiyadiinna si uu idinku dhaafo haddii ninka sideeda aynu u daynana min dunuubikum dembiyadiinna qaarkood si uu u dhaafo oo markaa dembiyada qaarkood waxay noqonayaan waa wixii la xidhiidha xuquuqda bini aadamka dhexdooda wixii xuquuqa xuquuqaaya bini aadamku ay isku leeyihiin ilaahay ma dhaafo subxaanahu watacaala wayuakhirakum iyo waliyu'akhirakum suu allaydinku kaadiya buu idinku yeedhaya ilaa ajal muddo muddadaasoo musamaa la magacaabay oo macnaa adduunyada ilaahay subxaanahu watacaala dee markaad rumaysaan eed iimaan la timaadaan cadaab ilaahay idiinma soo dedejin doono wayu'akhirakum iyo waliyu'akhirakum uu ilaah idinku dibdhigo ayuu idinku yeelayaa ilaa ajal muddo muddadaasoo musammaa la magacaabay qaaluu waxay yidhaahdeen markaa ummadihii oo ay rasushoodii ugu jawaabeen in antum ay maa antum idinku ma fiidin ilaa bashar dad mooyaane wax kale ma ihidin basharkaasoo mitlunaa annaga oo kale ah dad nala mida ayuunbaa tihin qaaluu waxay yidhaahdeen in antum ay maa antum maydaan ahaanin ilaa bashar dad mooyaane wax kale dadkaasoo milunaa annaga oo kale ah dadun baa tihiin waxa adna ma jirtaan saas bay leeyihin turiiduuna waxaad doonaysaan rusushii ku leeyihin turiiduuna waxaad doonaysaan an tasudduuna inaad naga hor joogsataan cama ay can iladii kii inaad naga hor joogsataan kaana yacbudu aabaa'unaa aabbayaasha iyo ay ahaayeen kuwii caabuda an tasudduunaa inaad naga hor joogsataan baad doonaysaan camaa ay can iladii kii kaana ahaa amba kaana ay ahaayeen yacbudu aabbaa'unaa aabbayaashayo ay ahaayeen kuwii caabuda ayaad naga hor joogsanaysaan ee fatuuna keena bal noo keena fa'tuunaa noola yimaada bisulbaani xujo la kaalaya fa'tuunaa noo keena bisulbaan bal daliil keena mubiin cad sidaasay yidhaahdeen qaalat waxay tidhi lahum ayaga waxay ku tidhi rusuluhum rasuuladoodii waxay ku yidhaahdeen inaxnu ay maa naxnu annagu ma nihin waa ka hore e ilaa bashar qof mooyaane dad mooyaane wax kale maanaan ahaanin basharkaasoo milukum idinka idinla mid ah xagga bini aadminimada iyo asalka dee dad idinka idinla mida ah ayuun baanu nahay laakiin waxaa jira ee dheeraadkiihi waa ta weeye walaakina allaha ha yeeshee alleh walaakina ha yeeshee allaha alleh yamunnu ilaahay baa siiya oo ugu nicmeeya u nicmeeya calaa man mid yashaau uu doono oo min cibaadihi addoommadiisa ka mida waxa uu siiyaa alxukma waannubuwa walaakina allaha ha yeeshee alleh yamunu wuxuu u nicmeeyaa calaa man duul baa ilaahay u nicmeeyaa yashaau uu doono oo min cibaadihi addoommadiisa ka mida ah, ayaa ilaahay nebinimo iyo xukunba uu siiyaa wamaa kaana lana annagana nooma ahaan amba noomaba habboono oo awoodba uma lihin an na'tiyakum inaanu idiin keenno bisulbaan macnaa xujo inaanu idinla nimaadno ilaa biidni illaah ilaahay oggolaanshihiisa inaanu kula nimaadno mooyaane macnaha sidaad u doonaysaan calaa xasabi dalabikum wamaa kaana lanaa annaga nooma ahaanin an na'tiyakum inaanu idinla nimaadno bisulbaan xujo amba mucjiso inaanu idinla nimaadno ilaa biidni illaah alla oggolaanshihiisa inaanu kula nimaadno mooyaane wa cala allaahi alla uun falyatawakkal ha cudkadaan almu'minuun mu'miniintu alla una codsadaan wamaa maxaybaa waa maadi istifhaam ibtidaa'iyaa weeye wamaa maxaybaa lanaa annaga noo sugnaaday maxaanu haysannaa oo anlaa natawajala ay sii an laa sidaas laga dhigan wamaa maxaybaa lanaa annaga noo ahaaday oo anlaa natawakala aanaan u tala saaranaynin cala allahi alle korkiisa maxaa noo diidaaya inaanu alle cuskanno oo aanu haysanno ayaanu kaga maarmayna ilaahay cuskashadiisa wamaa maxayba lanaa annaga noo sugnaaday oo anlaa natawakala ay fii anlaa natawakal aanaan u cudkanaynin cala allah walxaal maxaanaan allow tala saaranaynin qad hadaanaa alle nagu hanuuniyey subulanaa dariiqyadayada ilaahay nagu hanuuniyey wa asbaabihii aanu ku hanuuni lahayn weeye subulanaa alle uu nagu hanuuniyey subxaanahu watacaala waa aduruq ilaa rusul badan baa loo diray oo mid walba dariiq buu lahaa jamcinta subulku waa min xaysu dee rusul fara badan baa ilaahay diray subxaanahu watacaala walanasbiranna wallahi lanasbiranna waanu ku sabri doonnaa oo waanu ku sabri doonnaa calaa maa aadaytumuuna ay calaa adaakum dhibaatayntiinna ayaanu ku sabri doonnaa iyaana annaga aadna dhibaataynaysaan markaa maadu waa masderiya walanasbiranna wallaahi lanasbiranna waanu ku sabri oo waanu ku sabri doonaa calaa maa aadaytumuuna ay calaa adaakum dhibaatayntiinna annaga aadna dhibaataynaysaan amba calaa maa ayaanu ku safi doonaa aadaytumuuna aada nagu dhibaataynaysaan bihi isagaba kan aada nagu dhibaysaan baanu ku safi doonaa wa cala allaahi alle korkiisa uun falyatawakkal ha tala saartaan oo ha cudsadaan almutawakkiluun kuwa cudsado alle subxaanahu watacaala markaa dhibaatada noo geynaysa iyo naga soo gaaraysa dacwadda iyo ilaahay diintiisa waan ku sabrayna allah wuxu uhi subxaanahu watacaala wa qaala waxay yidhaahdeen alladiina kuwa kafaruu gaaloobay lirusulihim rasuulladoodii waxay ku yidhaahdeen lanukhrijannakum wallahiye lanukhrijannakum waanu idinka saari doonaa oo waanu idinka saari min ardinaa dhulkayaga ayaanu idinka saari doonaa waqaala aladiina kuw waxay yidhaahdeen kafaruu gaaloobay lirusulihim rasuulladoodii waxay ku yidhaahdeen wallaahiye lanukhrijannakum waanu idinka saari oo waanu idinka saari min ardihaa arlabayada ayaanu idinka saari doonaa aw latacuudunna ay xataa latacuudunna ilaa aad ku noqotaan fii millatinaa diintayada ilaa ku noqotaan aw amase sidaaba latacuudunna waydinku noqon oo waydinku noqon fii millatinaa baydinku noqon oo awda bimacnaa xataa ayaynu ka dhigi doonaa afawdani waxay noqon kartaa bimacnaa ilaana way noqon tahay arladayada ayaanu idinka saari doonaa aw latacuudunna ay ilaa latacuudunna ilaa aad ku noqotaan fii millatina fa awxaa wuxuu u waxyooday ilayhim ay ila arusuli rasuuladii wuxuu u waxyooday rabbuhum rabbigoodu wuxuu u waxyooday lanuhlikanna wallaahi lanuhlikanna waanu halaagi doonaa oo waanu halaagi aaalimiin kuwa daalimiinta a baanu halaagi doonaa waa kuwan hadda idin leh waaynu idin saarayna iyaga ayaanu halaagi doonaa kow walanuskinannakum waanu idin dejin doonaa oo waxaanu idin dejin alarda arlada ayaanu idin dejin min bacdihim ayaga dabadood waa arladana ay waanu ka saari doonaa oo walanuskinannakum waanu idin dejin doonaa oo waanu idin dejin doonnaa alarda baanu idin dejin min bacdihim ayaga dabadood markaanu baabiinno daalika nasrigaasi arlada ilaahay subxaanahu watacaala uu haro maaragtay nasrigaasi iyo guushaas liman ayaa iskale khaafa ka baqayba alla yidhi subxaanahu watacaala maqaamii horjoogsigayga ilaahay baa la horjoogsan doonaa subxaana liman khaafa maqaama rabbihi oo liman khaafa maqaama rabbihi jannata ilaahay buu soo taagayaa addoon wariga marka maqaam allah yaa loo dhiman doona liman baa iskale khaafa ka baqay maqaamii oo joogsigay oo wakaafa ka baqay waciid ay ciqaabii waciidii ciqaabiyaboohidayda macnaa ciqaabkayga ka baqay wastaftaxuu way gargaar dalbeen rusushii ama wastaftahu way kala saari dooneen qoomkii kufriyey laftigooda ayaaba alla weydiistay in la kala baxo allahuma in kaana haada huwa alxaqa min cindik faamdir calayna xijaaraa min asamaa aw itinaa bicadaabin aliim iyagaa sidaa odhan jiray marka laba tafsiir baa lagu fasiraayo wastaftahu way nasri dalbeen amba way gargaar dalbeen rusushii oo markay arkeen qoomkoodii inay jeesteen oo ilaahay ka fogaadeen ayaa mid waliba ilaahay weydiistay inuu hiiliyo sida nabiyullaahi maaragtay nuux oo kale amba nabiyullaahi muusa oo kale waxaa kale iska noqon karaysaa in gaalada laftigooda iyagoo fogaysanaya amba ay la fog tahay cadaabka ilaahay uu keenaa inay yidhaahdeen ilaahay na kala baxsee mushrikiinta ba ka dhacday maaragtay beder oo kale amba aayaadkaa qur-aanka ilaahay ugu sheegay la ilaahkan hadduu xaq yahay xaggaaga ka yimi oo aanu beenina dhagxana ugu soo saarin labada ixtimaalba waa lagu fasiray wastaftaxu way kala saarid dalbeen kala saarid kala xukumid ama way gargaar dalbeen rasuuladii wakaaba waxa hoogay oo jabay wakaaba waxa guuldaraystay kullu jabbaar mid wax baabiin badan dhammaantii mid isla weyn kullu jabbaar mid waxba jibir badan oo isla weyni badan dhammaantii baa halaagsamay caniid oo xaqa necab caniid oo madax adag faciilkani bimacnaa mufaacil weeye mucaanid xaqa diida caniid oo keni adag oon xaqa qaadan min waraa'ih hortiisa waxa ah kaa madaxa adag leh aan xaqa qaadanaynin alwaraau haahunaa bimacnaa amaam weeyi sida aayaddii kale ilaahay subxaana watacaala wakaana waraahum malikun ya'kudu kula safiinatin qasma markaa wakaana waraahum waa xaggay socotay ma og waxaa ka horeeya boqor baa ka horeeyey ibnu cabbaasna wakaana amaamahum baabu akriin jiray marka ilaahay wuxuu leeyahay kan waxaa kasii horeeya oo xagga hore usii taagan ila jahannama ilaahay wuxuu ku sifeeyey subxaanahu watacaala inay ku sugan tahay mirsaad waa dhufays dariiqay ugu sii jirtaa weeye jidgooye jidgooyay ku sugan tahay ma ogtahay waxay wadada ugu sii jirtaa amba cimilgal wax la ilaahay ugu jirtaa ma ogtahay kan mujrimka ah allah wuxuu leeyahy min waraa'ihi hortiisana waxa ah kan xaqa necada kaniga adag jahannam jahannamo ayaa ah jahannamu baa ah amba min waraa'ihi waa min aladwaar waxa ka dambaysa inagu inayna aakhira kaa dambaysa iyo aakhira kaa horaysa labada waa la isticmaala min waraa'ihi waxa ka dambaysa jahannam yadkuluhaa qajar waa u geli doonaa yadkuluhaa wuu geli doonaa wayusqaa waxaa laga waraabin doonaa markaa wayusqaa waxaa la waraabin doonaa min maa biyo ayaa la waraabin doonaa biyahaasoo sadiid dheecaan ah waa milin sadiid dheecaan ah dheecaan buu cabayaa marka iyagu ay dhalaalaan ayaa jidhkoodu shubmaya markaa qulun iyo wusiq iyo milil iyo dheecaan iyo mala iyo silaay oo dhan male sadiid dheecaan bay cabbi doonaan baa ilaahay leeya subxaana watacaala marka waa dheecaanku uu culus yahay dee ur iyo qarmuun iyo balaayo dhanna wuu leeyahay oo wax naariso shay wey markaa qofka way ku adag tahay inuu caddo yatajaracu waa uu isliqliqsiin doonaa baa ilaahay leeyihi jurcada waxaa la yidhahdaa kabkabashada markaa takalluf baa ku jira yusqaa waxa la yusqaa waxaa la waraabin doonaa min maain biyo sadiid mil ah amba dheecaan ah yatajaracuhu xaal uu isliqliqsiinayo macnaa isku tahdiibayo liqid wajurcata cala aljurca kabakabo isku degaya yatajaracuhu xaalu isliqliqsiinayo manaa isku tahdiidaayo walaa yakaad kuma dhowaan doono walaa yakaadu ma sigi doono yusiiqu inuu liqo ama socodsiiyo isliqsiinaya laakiin ma liqi karayo walaa yakaada mana sigi doono waa la sigi maayo yusiiqu inuu socodsiiyo dejiyo yusiiqu inuu dejiyo jari maayo walxaal buu isku tutuubayaa ayuu isku khasbayaa inuu liqo ya'tiihi uu u iman doono almawt geeri ama mawtku uu kaga iman doono min kulli makaan meel walba wa asbaabihii lagu dhiman jiray oo dhan wuu gubtay calooshii baa soo gooday wixii o dhan baa isku dhalaalay macnaha wuxuu mudan yahay inuu dhinto wayaatiihi waxa u iman doona almawt min kuli makaan meel kasta oo jirkiisa kamidana waa la yidhahdaa min kuli makaanin meel kasta oo jirkiisa kamida kuwanaa googaay way solmeen wejigibaa bislaabay xaggan u go-ay caloosha wixii ku jira baa dhalaalay ilahay saasi leey mawti geeri ayuu geeyaa walxaal baa mawtkaasi ku imanayaa maa huwa haddana aanu ahaanin bimayit mid dhintay bimayit mid dhiman doona aanu ahaanin mayit haddii bitashdiidiyaadaa la akriyo waa bima yamuut wlxaal maa huwa aanu ahaanin bimayit mid dhiman doona saasay ahaanayaan laa yuqdaa calayhim fayamuutu walaa yukafafu canhum min cadaabiha ilaahay laga fudaydin maayo bule subxaana watacaala wamin waraa'ihi salada kale wamin waraa'ihi waxa kasii horeeya kaana isaga hortiisa waxaanba ka dambeeya cadaaba cadaab baa hortiisa ah cadaabkaasoo haliimu kallafsan kallafsan qalba haddii la yidhahdo wax qaalib iyo haliib cadaab kallafsan baa ka horeeya baa ilahay li subxana wataala dee waa noocyo cadaabkaa kamida ah ayuun bay cabayeen ma og ma og fainahum la minha wamaaliyuuna minha albuduuc uma ina lahum calayha shuban min xamiid uma ina marjicuhum la ila aljaxiim waa cadaabkaas sidaasa ah. marka saara ah, waxay cunayaan saquunkay cunayaan mararka qaarkoodna waxay cabbayaan dee biyahan kulul bay cabbayaan mararka qaarkood saxiibay ku aroorayaan ciyaadan billahi min dalik waa cuntada ay cunayaan wey markaasaa cuntada intay cunaan walciyaadu billah ila war ismahayna inaga laftigeenu mayaynu mudan doonno nasal allah alcaafiya masalan cuntada intay cunaan bay cuntadani ay noqon doontaa mid calooshooda ka way ka karaysaa ma ogti almuhdu yagli fi lbuduuni kagani lxabiib biyaha kulul isu labarogaan bay calooshooda isugu labarogaysa ah. ilaahay baa ka yaqaana subxaanahu watacaala ilaahay baa ku karinaya matalu ladiina kuwii sifado kafaruu gaaloobay birabbihim ku kufriyey ka bedel acmaaluhum acmaashooda camaladoodu amaba mubtada labaad ka dhigoo waxaad idhaahdaa mathalu ladiina kuwii sifadoodu kafaruu gaaloobay birabbihim rabbigood ku gaaloobay acmaaluhum camaladoodu waa mubtada labaad ee acmaaluhum camaladoodu karamaad dambad oo kale wey markaa jumladaa dambe mubtada ayaa khabarka kooban ba khabarkii mubtada oga ah culamada qaarkood waxay yidhaahdeen mathalu ladiina kuwii sifadoodu kafaruu gaaloobay birabbihim ku kufriyey fiima yutla calaykum kan laydinku akriyi doono ayuu ku sugan yahay ee dhegaysa wey acmaaluhum haddaba acmaaluhum kuwan gaaloobay camaladoodu karamaad dambad oo kale weeye dambadkaasoo ishtadad ay ku dhufatay ama ay ku dhabatay bihi isaga arday dabayle ay ku dhufatay fii yawmin maalin caasif dabayl badan dambayl jigadaa yaallo dabaylyadaas oo ay dabayl xagaa ku dhufatay dambaska ah xabad miyaa laga arkaya fijir faatir bay u kala tuuraysaa mid dambeer bay la maraysa camalkoodii oo dhan baasaa noqonaya acmaaluhum camalladoodu karamaad dambadoo kale weeye ishtadad ay ku dhufatay amba ay ku dhabatay bihi dambadkaba arriixu dabayli ay ku dhabatay fii yawmin maalin caasif dabayl badan ay bii riixin shadiida caasifa markaasaa maalintii baa laga dhigaya inuu isagu dhabanayo dhacayaba laa yaqdiruun ma heli doonaan ma kari doonaan mimaa kasabu ay mimaa kii xaggiisa kama heli doonaan kasabu ay shaqaysteen calaa shay shaynaba wax alla waxay samayn shayba kama heli doonaan daalika kaasi huwa dalaal waa baadinimo ayaa la yidhi subxaanahu watacaala kaasi waa lulfanaan albaciid fog ayaa ilaahay subxaanahu watacaala waa khasaarate durugsan baa ilaahay subxaana alam taro miyaanad ogsoarka ogsoonayn nebi muxammedow miyaanad ogsoonayn duladii qalbiyada adu ana allaha alle khalaqa inuu abuuray asamaawaati u abuuray waalarda alla abuuray bilxaq rabbiu ku abuuray in la caabudo unde in yasha hadduu doono yudhibkum wuu idin kaxayn yudhibkum wuu idin kaxayn wuu idin tabin wayaati wuxuu keeni fii khalqin buu keeni jadiid cusub makhluuq cusub buu keeni doonaa wamaa daalika kaasina ma ahaanin maxay idhaabikum iyo watiyaani aakhariin wamaa daalika kaasina ma ahaanin bimacnaa inuu idinkana idinkebaafiyo daar cusub la keena cala allah alla korkiisa kuma ahaanin bicasiiz mid adag wabarasuu way baxeen dadka lilaahi alle ayay u banbaxeen subxaanah watacaala alle ayay u banbaxeen waa qiyaamihii baa la tegay jamiica dhammaantoodba jego barasu waa meel banaan bay istaageen faqaala markaa waxay yidhaahdeen aducafaau kuwii dhiciyada ahaa waa dhiciyada waa shacbiga masaakiinta iska la duursanayo gargaarka la weydaariyey faqaala waxay yidhaahdeen adducafaau kuwii liitay ee raciyada ahaa liladiina kuwii waxay ku yidhaahdeen istakbaruu kibray waa kuway dabageli jireen waa qaadadii hogaamin jirtay innaa anagu kunnaa waxaanu ahay lakum idinka waxaanu idiin ahay tabaca wa jamcu taabicin tabaca kuwa idin raacsan baanu idin ahayn taabiciina waa bugku baxa waa caamadii ma aakhira xataa dhexdeedii bay baciidka ku liitaayihin fahal antum ma bay leeyihin waa kuwoodii madaxdaha fahal antum ma tihin kuwii ka difaaci mughnuuna kuwii ka difaaci canaa xagga iyaga min cadaab illaahi alla cadaabkiisa min shay wax un min shayin ay shay wax un cadaabka ilaahay magnaga difaacisa qaaluu waxay yidhaahdeen low hadaana allahu alle hadduuna hanuunin lahaa markaanu adduunyadii joognay lahadaynaakom waanu idin hanuunin lahay sawaaun waxa ku siman oo isku mid ku ah calaynaa dusheenna man waxa isku mid ku ah ajazucna argagaxnaya am sabarnaa iyo sabirnayaaba haddaynu sarta wadno iyo haddaynu iska adkaysanno waa iskugu mid sawaaun waxa ku siman calayna dusheena naarta waxa isku mid ku ah ajaazicinaa argagaxnaya am sabarnaa sabarnaya maa inuma ahaanin min maciis meel loo ciirsadaa khalaas yani min maciis meel loo leexdo oo meel lagu cararo min xaasa yaxiisu min maciis meel lagu carara inooma sugnaanin bay dhahay haye waa danta madaalkii ibliiska dadka bini aadamkii u jabi halkanuu uga akrinayaa khudbad intuu naarta dhexdeeda mimbar u dhigtay wa qaala wuxuu qaala tacaala xaashiyan can haada waa ibliis baa khudbadaynaya wa qaala wuxuu yidhi ashaydaanu shaydaankii waxa uu yidhi lamaa goortii qudiya la dhameeyey alamru arrinta la dhameeyey eh, lamaa qudiya alamru waa yowmulxasra waa markii la yidhi khuluud waayo ahla naari khuluud qolo waliba halkeeda markay ku waaraysay lamaa qudiya markii la dhammeeyey alamru wuxuu yidhi ina allaha alle wacadakum wuxuu idiin ballan qaaday wacda alxaqa wa min baabi bidaafati sifati ilaa mawsuufiha alwacda ballanqaad waa laydin ballan qaaday alxaqa ah wacda alxaq ballanqaad dab ah ay alwacda buu idin ballan qaaday alxaq ah wawacadtukum aniguna waan idiin ballan qaaday waakhlaftukum waanaan idinkaga baxay waakhlaftukum waanaan idinkaga baxay wamaa kaana lii aniga ima ahaanin calaykum korkiina min suldaan wax awoodon ku lahaa nin aan baruur oo xasrima jirin ilaa laakiin an dacawtukum ay dacawtukum waan idin yeelay siirigaan idin dhuftay qaar buu muusigu qaatay ma qaar buu rikoor u galay qaar buu u galay ma wamaa kaana lii aniga iimana ahaanin calaykum korkiina min sulbaan wax awoodoon idinku muquuniya maan lahayn ilaa laakini isna waa munqadic ilan yeermadu maha awood an dacawtukum ay dacawtukum waan idin yeelay un fastajaabtum lii waanad imaqasheen fastajaabtum lii waad imaqasheen falaa taluumunii ay canaanamina waluumuu canaanta anfusakum idinku jeersada falaa taluumuuni may canaananina waluumuu anfusakum ma ana anigu ma ihi bimusrikikum kii idin gargaari kara bimusrikikum kii idin gargaaraya ma wamaa antum idina maydaan ahaanin bimusrikiya kuwii gargaari doona idina maydaan ahaan inii anigu kafarto waan ku kufriyey bima ashraktumuun ay biishraakikum ii shariig yeesheen maca allahi alleh min qablu hadda hogtay bimaa ashraktumuun ay biishraakikum ushariig yeelidiinibaa kuwaan ku kufriyay buu yidhi bimaa ashraktumuun maadani masdariyo weeye bimaa ashraktumuuni ay biishraakikum ushariig yeelidiinu ugu shariig yeelidiinii baan ku kufriyey ku kufriyey iyaaya aniga aad igu ii shariig yeesheen maca allahi alle min qablu hadda horteed bimaa ashraktumuun ay biishraakikum ku shariig yeelidiinni baa ku kufriyey iyaaya aniga aad shariig iiga dhigteen maca allah min qablu hadda horteed ina alaalimiin kuwa daalimiinta ahina hadal alle subxaana labada waa la idhaahdaa dee rabbi hadalkiisu weeyaanayna xikaaya can qawlihi iyo in kale ina alظaalimiina kuwa ظaalimiinta ahi lahum waxay leeyihiin cadaab bay leeyihiin cadaabkaasoo aliim waxanuujiya halkaasuu khudbadda ugu akriyey ma ogti od arkaysa wacado waubtila waxaa la geliyey aladiina kuwiina waxaa la geliyey aamanuu ala rumeeyey iimaan dhaboo sharci ah wacamiluu faleya acmaala sameeya asaalixaati wanaagsanna jannaatin baa la geliyey tajrii ay qulqulayso min taxtihaa dhexdeeda alanhaaru tobad ay qulqulayaan khaalidiina xaalay ku waali doonaan fiihaa jannadaa dhexdeeda biidni rabbihim ayaana lagu galayay oo rabbi fadligiisay ku galeen taxiyatuhum salaantooduna taxiyatuhum salaantooduna fiihaa jannada dhexdeeda salaam salaam weeye saasaya wuu isu salaamayaa malaa'igtuna ay ku salaamaysa ad waliba alam tara miyaanad ogsoonay kayfa daraba allaahu alla siduu u caddeeyey amba u sheegay mathala tusaale ilaahay siduu u sheegay ka bedel kelimatan kelmad ilaahay siduu u sheegay kelimadaasoo dayiba wanaagsan daraba bimacnaa jacalana waa la yidhaahdaayo laba mafcuul ka dhigo oo mafcuulkii hore karimuu noqonayaa masalkuna waa mafcuul ishii labaade amba wax tidha alam tara miyaan ogsoonayn kayfa daraba allahu alla siduu uga yeelay masala tusaale alla siduu uga yeelay kalimatan kelmad siduu uga yeelay kalimatan kelmad siduu alle masal iyo tusaale uga dhigay kelimadaasoo tayiba wanaagsan wa shahaadatu an laa ilaaha ila allah waa tawxiidkii weeye markaynu labada mafcuul haddaba ka dhigno masalan iyo dayiba ka shajaratin waxay noqonaysaa khabarun limubtada'i maxduuf weeye hiya kelmadaasi qadar hiya kelmadaasi ka shajara waa geed oo kale geedkaasoo dayiba wanaagsan geed ayay noqonaysaa maanta timo dambe arkaysa haddaad doonto waxaad tidhahdaa alam tara miyaad ogsoonayn kayfa daraba allahu alla siduu u caddeeyey ama u sheegay masala tusaale ka bedel kelmad alla siduu u sheegay kelimadaasoo dayibatan wanaagsan kelimadaasoo markaas sifay noqonaysaa kelimadaasoo ka haddaad ama fuxuulka dhigtana hiya iyadu ka geed oo kale weeye geedkaasoo bayiba wanaagsan geedkaasoo asluhaa jiriddeedu asluhaa jiriddeedu saabit mid sugan uu yahay wa farcuhaa laamaheeduna fi samaa samada ay ku sugan yihiin xagga samada ay ubaxeen alfuruuc waa laamaha furuuca udunayj waa halkee waa halkaa weeye shaxmata udunay shagaa tacala lama yidhahdo waa shaxma furuu waxau kaadaya caradooda waa laamaca wey marka kaas ayuu maaragtay ilaahay masal uga dhigay waana iimaan kalimatu laa ilaaha ila allah waa ka tayiba oo geedkaa wanaagsan ee ilaahay ku shabahay iimaanku geed laga quustooba ma aha waa geed midho badan oo aanay caleenkiisu daadan oo xilli wax walba laga cuno akhbiruunii can shajaratin tashbahu كالرجل المسلم لا يتحات ورقها صيفا ولا شتاء jilaal iyo xagaatoona caleenteedu ma dhacdo wa tu'tii ukulaha kulla xiinin biidnihaa wakii ibnu cumar fadhiyey markii rasuulku su-aashaa weydiiyey fawaqaca fii nafsii annaha annaxna wara'aytu abaa bakrin wa cumara laa yatakallamaani abubakar iyo cumarun hadlayn baan arkay fakarihtu an atakalam falamaa lam yaquluu shayئan qaala rasuul lah sal slam hiy naxla marka geedkaasi ma go-o wax tarkiiso mar walba nuruu saaraya caleen buu saaraya wax laga cuno noocyo badan quwaax buu leeyahay jiridiis wamaa ila dalik idan qofka muuminkuna waa sidaas oo bidarakati iimaanihi ayaa had iyo jeerale camalkiisa ajarkiisa wanaagiisu intaba ay u socota imaam bakawi raximah llah waxa uu leeyahay geedka waxaa lagu shabahay aliimaan markaa geedku haddaan saddex waxyaabood aanay jirin ma sugnaada buu yidhaahdaa masalan wuxuu leeyahay geedku waa inuu curuq leeyahay xidigo dhulka tiimbada asalna waa inuu leeyahay jirid waa inuu yeesho laamana waa inuu yeesho wakadalika aliimaan waa inuu yeesho jiraa tasdiiq qalbi waa inaanu jiraa alqawlu bilisaan waa inaanu waa inay jirtaa alcamalu biljawaarix kadalika shajara saasaa lagu shabahayaa buu leeyahy walcilmu cind allah tu'tii waxay bixisaa tu'tii waxay la timaadaa ukulahaa midhaheeda ayay la timaadaa kulla xiin wakti kaste biidni rabbihaa baanay kula timaadaa oo xilli walba midhaheedii bay saaraysaa qudwatan wacashiya wakadalika almu'min wayadribu allahu alla wuxuu u yeelaa amba u sheegaa alamhaala amhaal iyo tusaalayaal buu alle u yeelaa amba u caddeeyaa linnaasi dadka lacallahum yatadakkaruun si ay uhansanaan wa masalu kalimatin kelmad masalkeeduna mubtada laga dhigay tan wa masalu kalimatin kelmad masalkeeduna waa kelimadii xumayde waa masalu kufri lkaafiri ama arkaysa wa masalu kalima kelmad masalkeeduna kelmadaasoo khabiisatin xun xuni shashajara waa jeed oo kale iyaduna jeedkaasoo khabiisa xun jeedkaasoo ujhusat la rujiyey ujhusat la rujiyey min fawqi alardi arlada korkeeda laga rujiyey oo laga jaray maalahaa ah, taasoonu u ahaanin amba u sugnaanin min qaraar sugnaansho min qaraar ay sugnaansho laa asla lahaa walaa sabab kadalika alkufru laa asla lahu walaa farca camal saalixoo u koru kacayaana ma jiro miduu maarag soo waarayaana ma jiro waa dambadkii yusabitu allahu alla wuxuu sugaa wuxuu ku sugaa aladiina kuwa aamanuu alla rumeeyey wuxuu ku sugi bilqowl qowl buu alle ku sugaa asaabik sugan fi lxayaati buu alle ku sugaa addunya wa kalimatu laa ilaaha ila allah wa fi laakhira ay wa fi lqabri qabrigana ilaahay wuu ku sugaa wa fi laakhira waxaa loo jeedaa wa fi lqabri wa awalu man aakhira waayo qabriga marka la geliyo dee qofkii wuxuu firayaa ma ogtahay shahida laa ilaaha ila allah maaragtay sidaa markuu imtixaanka uga soo baxo ee la weydiiyo ayaa dee ilaahay kuu doono ayuu sugaya rasuulkuna waa tii farayay mu'miniinta inay qofka walaalkooda muslimkaa ah dhintaan markay qabrigiisa dul joogaan ilaahay inay u weydiiyaan atasbiic atasbiic aye oo hadiga rasuulka ay ahayd qofka marka la aaso heshuwaya la joogo dabeeta u odhan jiray war walaalkiin halkaasuu galay iminkaa wax la weydiinayaa istakfiruu liakhiikum fa inahu alaana yus'al xadda imtixaanka ku dhacayaaye in ilaahay imtixaanka aanu ku saaqibin oo qowlka xaq ala waafajiyo ilaahay u weydiiya haye halkii looga ducayn laha imika maxay caadaysatay war hebel muxuu ahaa nin wanaagsan buu ahaa dhac nin wanaagsan hadda naagii ninba waxa meesha ku asan urumahayo waa shaahid waa markhaati beenaalin muxuu ahaa hortaweye muxuu ahaa bile abashadadeshki buxraan lagu ar muxuu ahaa ahlusan buu ahaa laadii qofka hadduu wanaagsayo qof wanaagsan inu ha sheeg waxaad ku taqaano oo qofka muminka ah haddii aad xoogaa sallaa ku taqaana iska qal mar hadduu dhintay ilaah buu kala kulmi haddaana diin aanay dee uu dadka u sheegan jiray oo ku saamaynaya aanay jirin ma arkaysa laakiin muxuu ahaa ahlusanu ahaa dhaha ayo ku tineeda adugu taabeeda gesho yusabit llahu alla wuxuu sugaa aladiina kuwa aamanuu alla rumeeye bilqowl ayuu alla ku sugaa faabitu sugan fi lxayaati buu ku sugaa addunya wa fi laakhira diya qabrigana ilaahay uu ku sugi subxaana wayudilu wuu lumiyaa allahu alleh alaalimiin aalimiintana ilaahay wuu lumiyaa wayafcal allahu alle wuxuu sameeyaa maa yashaau wuxuu doono ayaa ilaahay sameeya subxaanahu watacaala alam tara miyaanad ogsoonayn nebiyow ila aladiina kuwa badaluu dooriyey nicmat allahi ilaahay nicmadiisii ku bedelay kufra gaalnimada alam tara miyaada ay alam taclam oo ru'yadan qalbiya la yidhaahdaaye alam tara miyaada ogtoonayn ila aladiina kuwa badaluu ku bedelay nicmat allah ilaahay nicmadiisii ku bedelay kufra gaalnimo oo waaxalluu dejiyey qawmahum dadkoodiina dejiyey daara albawaar halaag halaag daartii amba khasaare daartii baara yabuuru buura iyo baara shayu bawaara albawaar waxaa la yidhahdaa sicir jabka albawaar halaag daartii dejiyey daar lagu khasaaray khasaare gurigii jahannama ah ku bayaan markaa jahannama ah yaslawna xaalan ay ku guban doonaan ay ku salmi doonaan ha jahanamadaasi waa gubasho amba yaslawna way jeli doonaan ha jahanamada wa bi'sa iyada ayaa waxaa baas lahaaday alqaraar meel la dego waa jahanamadaasi wajacaluu waxay u yeeleen lilaahi alle waxay u yeeleen andaada kuwa ay barbar dhigaan waa jamcu nidin waa dhigyo kuwa ay alle u dhigaan andaada kuwa ay alle barbar dhigaan bay u yeeleen maxay u yeelayaan liyudiluu si ay uga lumiyaan dadka can sabiili ilaahay dariiqiisa si ay uga lumiyaan kul waxaad tidhaahdaa tamatacu iska raaxayso adduunyada iskaga noolaada fa ina masiirakum hoygiinu ila annaar naar xaggeeda ayuunbuu yahay fa ina masiirakum naqodkiinu ila annaar naar xaggeeda ayuunbuu ahaaday xalkaasa iskaga sugnaadaba alla subxaana allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala qul waxaad tidhaahdaa nebiyow licibaadiya addoommadayda waxaad ku tidhaahdaa aladiina addoommada aamanuu alla rumeeya alla nimankana dhega nuguna adeer sifadan haddaad leedahay duulkan waa tahay haddii kalena naftaada baad qul waxaad tidhaahdaa nebiyow licibaadiya addoommadayda waxaad ku tidhaahdaa licibaadiya addoommadayda waxaad ku tidhaahdaa aladiina addoommadayda aamano alla rumeeyey yuqiimuun war bale jawaabul amar un baa laynoo dhiibay wixii lagu odhan lahaa maquulu qawlkiiba xasan aladiina aamano waxaad ku tidhaahdaa aqiimu salaata kata aqiimu oga asalaata salaada ooga ku dhe yuqiimuun way oogiye waa jawaabtii amarkaa markaad sidaa ku tidhaahdo yuqiimuun way oogiye asalaa salaada way oogeen wa anfiquu bixiya dhe waxaa laydi siiyey yunfiqu way bixina wa yunfiqu way bixina mimaakii wax ka mida bay bixin rasaqnaahum aanu ku arsaaqnay siraa xaala kawnihim musiriin xaalayhin kuwi qarinayay bixin oo calaaniya xaala kawnihim muxliniin min qabli an yaatiya intaasoo dhan way ku idaafaysan taha kala karin min qabli an yaatiya intaanu u imanin bay bixin doonaane yowm yowminkaan u iman bay bixinay oogi doonaan laa yoomkaasoo laa bay wax kala iibsasho fiihi dhexdiisa aanay ahaan iyo walaa khilaal saaxiibtinimo toona abadan mid la shaxaabo iyo mid wax kaa aydiya midna ma jiro guldaraataas allahu alle alladii midka weeye khalaqa abuuray asamaawaati abuuray waalarda abuuray wa ansala dejiyey min asamaa samada xaggeeda ka soo dejiyey maaha biyo ee fa akraja ku saaray bihi timihii uu samada ka soo dejiyey min asamaraat midha ku soo saaray risqaana ugu soo saaray arsaaqib darteed midhaha ugu soo saaray amba risqaa xaalu yahay taasoo lakum idinka waa lilbayaan yaa lagu arsaaqayaa lakum idinka wasakara sakiray sahlay lakum idinka idiin sahlay ee idiin layliyey alfulka dunya litadriya si ay ugu qulqusho doonyahaasi fi lbaxri badda dhexdeeda si ay ugu maaragtay qulqusho ugu dhaqaaqdo litajriya si ay ugu socoto fi lbaxri biamri wasakara sakiray lakum idinka idiin sakiray alanhaar sodadka qulqulaya wasakara sakiray weeye lakum idinka idin sakiray ashamsa qoraxda iyo walqamara dayax daaibayn xaalayhin joogto daa'ibayni xaalayhin kuwi soconaya yasiraani laa yasfuraan habeen iyo maalinba way soconayaan daa'im ah waa daa'im daa'ibayni xaalayiin kuwa joogto ah manaa way soo socdaan un og fasakara sakiray wa huwa aladii weeye wallahu sakara idin sakiray lakum idinka idin sakiray allayla habeenka iyo wanahaara maalinka warbareeg waa adduunyadan aad wa aataakum idin siiyey shay aan qadar shay idin siiyey shaygaasoo min kulli maa shii dhammaantii ka mid ah min kulli ma shay a shay idin siiyey wax idin siiyey shaygaasoo min kulli ma kii dhammaantii kamida sa'altumu aad weydiisateen u shaygaba alleh ha idin siiye wey wain tacudduu haddaad tirisaan nicmat allaahi ilaahay nicmadiisa haddaad tirisaan laa tuxsuu koobi maysaan ha nicmada alle ma tira koobi kartaan laa tuxsuu tuxsuuhaa ma tira koobi karaysaan ina alinsaana kii dadka ahaa waa dadkuba ee ladaluum mid gardarro badan wey waa mid dulmi badan kafaar oo dafiraad badan kafaar uu dafiraad badan yahay allihii abuurtay ee nicmada u siiyey ugu nicmeeyey ayuu dafirayaa ma og tahay bini aadamkiibaaba sidaasba iska ah ma arkaysaa marka ilaahay subxaanahu watacaala wax kastoo aad maaragtay ay la naftaadu ay ku ammaanto ilaahay ammaantiisa ma dhammayn karo low kullu jaarixatin minii lahaa luqatun tusnii calayka bimaa awlayta min xasani lakaana maa saada shukrii id shakartu bihi ilayka abluqu fi lixsaani waalminan rin kastoo xubnahaaga ka midi ah hadday ilaahay xusto oo mar waliba afkaana ay ku xusto low kullu jaari'atin minii lahaa luqatun tufnii calayka bimaa awlayta ma gudan karaysa bu waid qaala wadkur xusnabiyow id waagii qaala uu yidhi ibraahiimu uu yidhi rabbi rabbigayow ijcal ka dhig haadaakan albalada beledkan waa maka e aaminaa ilaahayow aamin ka dhig wajnubni ilaahayow iga dheereeyo iga foge aniga wajnubni iga foge iyo wa baniya ubadkaygaba an nacbuda inaanu caabudno alasnaam asnaamta inaanu caabudno waa ducada ibraahim waa la aqbalayaa ubadkan uu duceeyey waa kuwaa kuu dhalay weeye ee sulbigiisa ahaa rabbi rabbigayow inahuna asnaamtani waa kuu dhoomada ka dhigay inahuna asnaamtani adlalna way lumiyeen asnaamta wax lumisay adlalna way lumiyeen kasiira in badan bay lumiyeen oo min annaasi dadka kamid ah ee faman qofka taabicani anigani raacay ee tawxiidka igu raacay fa inahu qofkaasi minii aniga iga mid weeye waman casaani ka icaasiyana fainaka adigu kafuur allaha dembi dhaafista badan raxiim ee naxariista badan baa tahay waa intaanu ogaan baa la yidhaahdaa ilaahay shirkiga cidda ku baxday ku dhimataa inaanu maaragtay dembigooda dhaafin rabbanaa rabbigayaw buu yidhi rabbanaa rabbigayaw inii anigu askantu waxaan dejiya min duriyatii ubadkayga qaarkood waa tabciidiya waa ismaaciil iyo hajara unbu dejiyay rabbanaa rabbigayow inii anigu askantu waxaan dejiyey min duriyatii umadkayga qaarkood waxaan dejiyey biwaad tog baan dejiyey weli dooxo ayaan dejiyey biwaad tog dooxo ayaan dejiyey waadi dooxadaasoo hayri dii zarcin sarac mid saaxiiba kayrkii ah aan sarac lahayn ayri hayri dii zarcin sarac mid saaxiiba kayrkii ah cinda baytika gurigaaga agtiisa ayaan dejiyey almuxaram xurmada loo yeelay ee rabbanaa rabbiga yow liyuqiimuu askantu buu ku tacaluqaya askantu waxaan u dejiyey halkaa liyuqiimuu inay oogaan asalaa salaada inay oogaan asalaata inay oogaan ee fajcal ilaahay ow ka dhig afidatan quluub min annaasi dadka ka mida waa dadka qaarkoode tahwii tii u soo olosha amba usoo soo hilowda amba jeclaad amba u soo leexata ilayhim ayaga xaggooda tahwii tii u hilowda amba jeclaata ilayhim xaggooda warsuq ilaahay ku arseeq hum kuwan min asamaraati mida wax ka mida ilaahay ku arseeq min xaggood ka arseeq lacalahum yashkuruun likay yashkuruun rabbanaa rabbigayow inaka adigu taclamu waad ogsoon tahay warada waa nebi ibraahim suaalkii megshi rabbanaa rabbanaa rabbanaa cab wax kale adigu soo arag wadaad og soo celi maysid rabbanaa rabbigayow buuri inaka adigu taclamu waad ogsoon tahay maa nukfii waxaanu qarinayno iyo wamaa nuclinu waxaanu muujinaynaba waad ogsoon tahay wamaa yakfaa kama kagama qarsoomo wamaa yakfaa kagama qarsoomo cala allahi alle min shay ay shay-un faacilka yakfaa wey min shay ay shay-un shayna kagama qarsoomo alle fil kagama qarsoomo walaa fi samaa samadana kagama qarsoomo alxamdu amaan lilaahi alla ayaa iskale aladii allah wahaba isiiyey bui wahaba siiyey li aniga isiiyey cala alkibari maca alkibari aniga oo gabooday cala alkibari maca alkibari weynaani iyadoo i weheliso isiiyey ismaaciila isiiyey waa isxaaqa isiiyey labadaba isagoo duqoobay buu dhalaye ina rabbii rabbigaygu lasamiicu ducaa baryada kii aqbala ee ajiibaba weeye rabbi buu leeyahay rabbi rabbigayaw buu leeyahy ijcal lii iga dhig muqiima asalaati salaada mid ooga muqiima asalaa salaada kii ooga ilaahay iga yeel wa min duriyatii ubadkayga qaarkoodna ilaahay ka yeel rabbanaa rabbigayow wataqabbal aqbal ducaai ay ducaa'ii baryadaydana ilaahay iga aqbal buu leeyahay rabbanaa balow hebelkaagii eg carabkooda abadan laa tajid oo qur-aanka baa soo dejiye abadan rabbana bal wax kala beerada dacwat rusul waseesi ilaahay waa xambariye awowgii way xambari abadan jirris awow abaaday u abaaday awowga rabbanaa rabbigayow ikfir lii ilaahayow ii dambi dhaaf buu yidhi waliwaalidaya waa intaada ogaan waliwaalidaya labadayda waalidna u dambi dhaaf mufasiriinta waa ka yaabaysaa mararka qaarkood markay jiraan tafsiirka si kale oo ekeysiiya waxay ku leeyihin aadam iyo xaawo weye labadan walilmu'miniin mu'miniintana u dembi dhaaf ilaahay kuwa inaga dhig yowma maalin yaquumu uu kici doono alxisaab xisaabtu maalinka istaagi doonto eqaamat alxarbi baa la yidhahdaa yowma yaquumu maalintuu sugnaan doono alxisaabu bay ku fasireen oo maalinta addoommadaada aad xisaabi doonto wey allah wuxu uhi subxaanahu watacaala walaa taxsabanna ha u malaynin ha u malaynin nebi muxammadow allaha alle ha u malaynin haafilaa kii moogan inuu yahay camaa kii inuu moogan yahay walaa taxsabanna ha u malayn oo ha u malayn allaha alle ha u malaynin haafilaa kii moogan camaa wixii inuu moogan yahay camaa cani ladii wixii inuu moogan yahay yacmalu ay samaynayaan aldaalimuuna kuwa daalimiinta ahi waxay samaynayaan rabima moogana sidaa ogow hadaa maxaa dhacay inamaa yuakhiruhum wuxuu rabbi ugu kaadinayaa inamaa yuakhiru wuxuu ugu kaadinayaa uun qasri baa la gelaya hum ayaga liyawm maalin ayuu ugu kaadinaya yoomkaasoo tashkasu ay taagni doonto wey tig intuu naasaa ka siiyo ayaa hoos loo celin waayo indhaha mar hadday ku taagnaan abci waa fulaynimu soo rogan mayso tashkasu ay taagni doonaa fiihi aanay libiqsan doonin weya tashkhasu aanay libiqsan doonin fiihi maalinta dhexdeeda alabsaaru aragadu muhdiciina xaala kawnihim muhdiciin xaala yihiin kuwii degdegaya ihdaacu waa israacan asalaam baa la yidhahdaa muhdiciina xaala yihiin kuwii degdegaya xaggee u degdegayaan ila daaci soo baxa yeermadii loo yeelay bay cala la dhahay muqnicii ru'uusihim isu idaafeen muqnicii ru'uusihim madaxyadooda kuwii taagay xaalayhinna degdegaya muhdiiciina xaalayhin kuwii degdegaya muqnicii ru'uusihim madaxyadooda kuwii taagay xaalayhin way asdhuubyaalaynayan laa yartaddu kuma soo noqon doono ilayhim xaggooda darfuhum indhahooduba indhiban midigsanayn siaaday luu tegeen teg laa yartaddu kuma soo noqon doono ilayhim ayaga darfuhum wa afidatuhum quluubtooduna hawaa kii maran weeye khaaliya waa lahawada wa afidatuhum quluubtooduna hawaa kii maran weeye quluubtiiba intay soo kacday ayaa waxay timiladan xanaajir halkan ay soo gashay ma ogta markaas jaadlaydi iyo xaggay ku jirto o dhan ayay ka soo kacday guldaraa dhacday waandar udij nebiow annaasa dadka ugadig yawma mafcuulka dhig halka ya'tiihim uu iman doono alcadaabu cadaabu uu iman doono wayaquulu waxay odhan doonaan aladiina kuwa dalamuu dulmiga falay oo ilaahay dulmiyaana rabbi baa ugu horeeya shirkiga la yimi rabbanaa rabbigayow akhirnaa ilaahayow dib noo dhig bay odhan akhirnaa dib noogu dhig ilaa ajan muddo qariib dhow ilaahayow muddo yar noo kaadi nujib waa jawaabtii baryada nujib aanu ajiibno aanu adeecno dacwataka dacwadaadii adduunyadii markaad loo yeedhiso cibaadadaadi dacwataka yeermadaadii iyo baaqaagii aanu ajiibnoon hadda soo rumayne ilaahay oo dib noogu kaabi wanattabic aanu raacno alrusul rasuulladaanu ka hadhnay aanu raacnaye wanattabic alrusul rasuulladiina aan raacnaye dib noogu kaabi haye maxaa lagu odhanaya ilaahay baa ka waran awalam takunuu miyaydaan ahayn awalam takunuu miyaydaan ahaanin aqsamtum kuwii ku dhaartay min qablu xadda horteed maa lakum inaanu idin sugnaanin min sawaal guurid adduunyada laga guurayo oo aakhiro la tago dhimashada way dirsanaayeen laakiin dhimashada noogu dhammaanaysaa bay lahaayeen abadan walam takunu miyaydaan ahanin aqsamtu kuwa ku dhaartay min qablu xadda horteed maa lakum idinka inaanu idin ahaanayn min zawaal tegitaan adduunyada laga tago aakhiro la qabto wasakantum waa degteen fii masaakin aladiina kuwii guryahooda ayaa degan zalamuu dulmiyey anfusahum lafahooda dulmiyey watabayana wuu cadaaday lakum idinka waxaa idiin cadaaday xaaluhum wasaacilkaa qadar xaaluhum baa cadaaday kayfadani kuma camal falayso sadaalay leedahay faaciluma noqonayso kayfa sidee baanu facalnaa bihi culimada qaar baa qaba jumladaasi inay faacilba u dhacayso watabayana waxa idin cadaabay lakum idinka kayfa facalnaa bihim waxaanu ku samaynay waa madhab jira amba watabayana wuu cadaabay lakum idinka xaaluhum ayaa idin cadaabay kayfa sidee baanu facalnaa bihim ayagaanu wabarabnaa waxaanu yeellay lakum idinka waxaanu idin yeellay amba idin cadaynay alamhaala tusaale yeelad wax ku qaadataan waqad makaruu way shirqooleen rusushoodii waqad makaruu waxay mareegeen makrahum shirqoolkoodii walxaal bay markay la yimaadeen cinda allahi alla uu ku sugan yahay makruhum shirqoolkooduba ilaahay uu koobay wain kaana wareedhay intan ma arkaysa maaha mukhafafa min asaqiiladiiye maanta waa naafiya litazuula laamka hoosna waa saaran maanta ma ogtay litazuula waa laamuljuxuudkii wain kaana ma ahaanin makruhum shirqoolkooduna ma ahaanin litazuula mid ay ku suusho minhu isaga aljibaalu buuruhu ay ku suulaan oo dhaqaajiya xujajkani waxay ma dhaqaajin karayn wain kaana makruhum latasuulu haddaa la ridana taas waa mukafafun min asaqiila falaa taxsabanna allaha ha u malaynino ha u malayn mukhlifa wacdihi wacdigiisa kii khilaafaya alle mukhlifa wacdihi ballanqaadkiisa kii khilaafa rusulahu uu yaboohay rusulahu wacdubay ayaa mafcuulu qaadan ina allaha alcasiiz allahan cidikaadkaanin weeye duntiqaan ee aad gudashana u saaxiiba aad gudasho yawma maalin badcud tubadalu lagu bedeli doono alardu arlada lagu bedeli doono kayra alardi arlada mid aan ahayn wasamaawaati samaadkana la bedeli doono dadku xaggay tegi doonaa jidka silaa dushiisa lagugu xarayn doonaa hadda madow wabarasuu waxay u banbaxeen lilaahi bay u banbaxeen dadka alwaaxidi keliyaha alqaxaan wataraa waad arkay almujrimiina baad arki doontaa yawmaidin maalinta muqaraniina xaal ay yihiin kuwii isugu xidxiran fi lasfaadi xarko waa jamcu safar fi lasfaadi xarko isugu xidxiran saraabiiluhum qamiisyadooduna amba maryaha xidhan yihiinna min kadiraan geel weeye geel geelka ma taqaana geelu markuu cadhoobo ayaa dherku inta laysu mariyo ayaa shirkiisoodan lagu dhamuuqaa waa jaamir weye min kadiraanin geed weye waa la jeedinaya watakshaa waa cadabooli doonta wujuuhum wejiyadoodana annaaru naar baa geli doonta maxaa wabarasuulilaahida ku xid wabarasuulilahi maxay ugu soo baxeen alle liyajziya allahu rabbi inuu ku abaalmariyo kullu nafsin naf walba maa kasabad waxay shaqaysatay ina allaha la sariicu lxisaab xisaab dhaqsado weeye haadaakani qur'aankani balaaq waa masder oo bimacnaa ismu faacila balaaqun kii ku filan weeye linnaasi dadka waa kii kaafiya sahay buu yahay ilaahay baana soo dejiyey si ay ugu cibro qaataan ayuu alla usoo soo dejiyey iyo waliyundaro in loogu digo si ay ugu cibro qaataan iyo waliyundaruu si loogu digo bihi kitaab kitaabkan iyo waliyaclamuu si ay u ogaadaan annamaa huwa alle ilaahun macbuud inuu yahay waaxidun keligo cibaadada keligii mutay iyo waliyadakara si ay ugu waansamaan ulil albaab caqliyada kuwani subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta